inay tahay iyo sunno gaaban inay tahay khiyaaraadka qofka ma'muumkaa u furan iyo waxa uu samaynayo laga doonayo ama samayn karo yuu halkan labadaa sadar iyo barkaa ku soo ururiyey wuxuu yihi wain taraka imaamkii hadduu ka tago fardan rukni iyo waajib salaadu ay lahayd oo la-aantii salaadu aanay asaxaynin wajaba ma'muumkii waxaa waajib ku ah firaaquhu inuu faaruqo ka goostaa waajib ku ah macnaheed imaamkii rukni arkaantii salaada kamida ah buu ka tegey haddii la tasbiixsaday oo la baraarujiyeyna wuu diiday sabab kastaba isaga marka ah ku xambaarteen ma ku raacaysaayoo ruknigii ma ka tegaysaa mise waad isaga haraysaayoo waad ka goosanaysaa faatixadii iyo suuraddii markuu dhammeeyey tusaale ahaan yuu sujuuday isagoon rukuucin subxaana allah baa la yidhi tiisii buu iska watay ama sidaa inuu ku saxan yahay buu ku qanacsan yahay ama marka uu rukuucda dhaafayiyo intaa tasbiixsanaysaba ninku waaba maqan yahayo wax kaloo ku mashquulsan yahay si kastaba ha noqotee ninkan rukuuc buu ka tegay ama sujuudihii labada ahaa mid markuu sujuuday ee la doonayo inta uu fadhiistay inuu sujuud kale ku noqdo yuu hore isaga istaagay subxaan allah subxaan allah baa la yidhi dhaguma dhigina waa iska watay ama sujuuddii ma ka tegaysaa ama imaamku markii labadii sujuudood la dhamaystay yuu salaadiiba ka baxay isagoo an atixiyaadsan qofka imaamka ah haddii rukni arkaanu salaada kamida uu ka tago inti la baraarujiyana uu yeeli waayo wajaba firaaquhu in laga goostaa waajiba waayo waxaan uu ka tegay la-aantii salaadu ma ansaxayso isaga sahwi haddii loogu cudur daaro adiga kas inaad uga tagta lagugu cudur daari maayo waxaana in badan soo marnay rukni ama waajib haddii kas looga tago salaaddu way burtaa adiga ka sadaad rukuucdiiba uga tagto oo iska sujuuddo batalad salaaduka salaadaadi way buraysaa maxaad ku badbaadin kartaa marka laba midun weeye imaamku inuu waanadii iyo xasuusintii qaato oo usoo noqdo saa imaamku ugu ahaado iyo inuu diidoodan adigu kas uga tegine ruknigaagii iska samaysato isagana macsalaamaad tidhaahdo halkaa ishkaal baa iman kara oo nabigaba sala allahu calayhi wasalam intuu ama ziyaadiyo ama ka tago ay saxaabadu ku raaci jireenay aniga maxaad igu diideysaa waxay yidhahdeen culimmadu waxaa lagugu diidayaa saxaabadu nabiga markay raacayeen sharcigu waa degayay in la nasakhay bay moodayeen sharci cusub oo soo dego oo salaaddii wax laga bedelay walidaalika duhur markuu laba tukaday halkaa iska seexday waa ka loo yimid ee lama dhihin labaad ka tagtay ku dar waxaa la yidhi salaadii miyaa la gaabiyey mise waad halmaantay calaamad su-aal waxaa taagana salaada amaa wax laga dhimay ama wax lagu daray hadda miyay taaganta oo imaamku salaada ina tukinaya hadda ma dhici kartaa inuu shan ina tukiyo cishaha oo aynaan ogeyn oo ragcad shanaad lagu daray ma dhici kartaa may ma taalla taasi haddaba mas'aladan waxaad hubtaa inuu qofkani ka tegay oo qaldan yahay tii nabigase calayhi salaatu wasalaam lama hubin inay halmaan tahay ee waxaa dhici kartayba inuu kas uga tegay waxay cusuboodan ogeynna soo degay waxay lamid tahay imaamkan rukuuc buu ka tegey adigana shaki baa kugu jiree ma hubtid inuu ka tegey markaa imaamkaada raacay waramuu rukuuc ka tegey waramuu sujuud ka tegey amuu ragcad ka tegay baad isleedahay ma hubtid taasoo kaleetaa xukunkii qaadan dadku aanay hubin salaadu ma sideediiba ma waxyi cusub baa soo degay ma waxbaa lagu daray ma waxbaa laga jaray waa nin shakisan baa tahay masaladaan ka hadlaynana nin ishubaad tahay inaan rukuucdan ama sujuuddan ruknigan lala iman midda labaadna waad hubtaa dee waxii soo degay oo salaaddii wax ka bedelaya inaanu jirin farad iyo waajib haddii laga taga waa sidaas aw sunatan sunnu ka tegey sunnadii labaynu u qaybin intaan soo sameeya si fudud ma ku gaari karaa imaamka mise samaynteedu inaan wax badan kala tagnay keli sunnadaasoo laa tufcalu aan la samayn karin ilaa bitakhallufin ka daahitaan iyo ka haritaan faaxishin foolxun oo dheer maahane ka tashahudin ataxiyaadka ataxiyaadka hor isaga tegay halkii laba ragcadood markuu tukaday inuu atixyaa salaadihii afarta iyo saddexda ahaa la doonayey yuu atixiyaadkiiba ka tegay waa sunno haddii aada laakiin ka hartay imaamkii isagoo weli imaam ku ah de wakti dheer baa idin dhaxaynayo atixiyaa intaa ku jirta faatixaba la dhammee ka tashahudin atixiyaadkii weeye tusaale ahaan xaruma ficluhaa sunnadaa inaad samayso adoo ma'muum ana aada samayso xaaraan wey waa dembi fain facalahaa hadduu sameeyo batalat salaatuhu way buri waxaa xaaraantinimeeyey ataxiyaadkani waa sunno in loo fadhiisto imaamka in la raacana waa waajib waajib waxaa looga tagaa waajib laakiin waajib in laga tago sunnana lagaga mashquulaaye ma banaana mutaabacadii waajibka raacitaanka ahaa baa ka awlaysan oo ka mudan inaad sunno fadhi ataxiyaada u fadhiisato haddiise adigu aad iska goosato sunnada inaad fadhido welina imaamku kuu siiyo ood kusii xiran tahay batalat salaatuhu salaaddii way buraysaa sababtoo inamaa jucila alimaamu liyu'tama bihidii inaad raacdo ahayd maadan samayn imaamkana si aada u dheer haddii looga haro ka salaad way burtaa walow wuxuuse leeyahay oo u furan firaaquhu imaamka inuu ka goosto liyafcalahaa sunadaasi uu sameeyey waxaase khiyaaroo kuu furan ataxiyaadku ka tegey inaad isaga fadhiisato imaamkana niyadii ka goosatoo tidhaahdo salaadaada meeshaad kala dhici kala dhac hadhowna adigu halkeliyaalo salaada qaybta dambe fadligii jamaacada aada weydo salaadaadii nuskii horena jamaaca dheh wixii ataxiyaadka iyo ka dambeeyena bilaa jamaaca marka laba fadli baad kala dooran sunnadan fadligeedii inaad hesho oo jamaacada dambe fadligeedii weydo iyo sunnadan fadligeedii inaad kuseego oo fadliga jamaacada ilaashato labadaa sunno oo labadaa fadli baad kala dooran labadaa iskuma heli kartid wey haddaad tidhahdaa atixiyaadkana waa soo samayn tii kalena xariggaan haysan batala salaatu aduu labadaa kala dooran fain amkanad hadday sunnadii in la sameeyo suuragal tahay qariiban si dhow oo gaaban loo sameeyo ka jalsati اlistiraaxati wey facalaha wuu samayn labadiibana wuu isku keeni haddayna sunnadaa dheerayn oy sunno gaaban tahay sida ragcadda koowaad marka la dhameeyo iyo ragcadda saddexaad marka la dhameeyo mid afraad loo kacayo fadhi yaroo hakashaa jira oo markaa sujuudda ka soo toosto iyo istaagga udhaxeeya waxaa la yidhahdaa jalsatu listiraaxa fadhi yaroo lagu nastoo lagu hakado wey kaasi haddii uu imaamku fadhiisan waayo sujuuduu ka soo toosayba sidii fallaan iyo waran la gamay uu kaco adigu kaa intaad fadhiisato baa ka dabategi kartaa waayo wax weyn ma aha wax gaaban weeye waxa yaryarkee gaaban iyo takhallufka gaabanna dhib ma lahane sunnadanna fadligeedii hel tii kale jamaacadana fadligeedii waad kulmin kartaa imaamku sidiisaba mukhaalafadiisu mukhaalafa faaxisha hadday tahay bay salaada jebisaa adoo ma'muuma mukhaalafa basiita ama qasiira ah ma jebisa tanna waa jalsa qasiira oo gaaban labadaba hal dhagax laba shimbirood waa kuwada dili kartaa wey wa mataa qaطaca alimaamu goorta imaamku uu gooyo salaatahu salaadiisa bixadain wayse ka jabtay aw ayrihi ama wax kale falahu wuxuu leeyahay xaq istikhlaafu man yutimuhaa dadkii nin salaadii u dhammaystira inuu booskii ku wareejiyo waxaa laga hadlayaa imaam baa ina tukinayay salaadii dhexdeeduu salaadii ka baxay ama inuusan wayse qabin buu xasuustay ama meesha lafteeday kaga jabtay ama dee wax kalaa la qumanaaday xanuun baa ku dhacay weysajaba maaha wuu xanuunsaday xanuunkiibuu salaadii wadi waayey muxuu samaynayaa laba khiyaar baa furan inuu isaga tago ay keli keli u tukadaan iyo inuu qof booskiisii geliyo masaladana istikhlaaf qof khaliife iyo bedel isaga ka noqda booska inuu geeyu xaqu leeyahay shuruud baase ku xihan wamataa qaطaca alimaamu goortii imaamku uu gooyo soo afjara salaatahu salaadiisa bixadain ay bisababi xadain xadad iyo wayse jabtay darteed buu salaadiisii uga baxay aw ayrihi xadad waxaan ahayn oo xanuun iyo wax lamida ku dhici kara falahu wuxuu leeyahay istikhlaafu man yutimuhaa qof salaada u dhammaystira inuu booskii geliyo buu xaq u leeyahay laakiin bisharطi صalaaxiyatihi qofkaa uu gelinayaa inuu u suubadaa shardi ah liimaamati haadihi الsalaati salaadan imaam inuu ka noqdo qofka uu booska gelinayaay waa qof ama ma'muumiintii kamida ama aan kamid ahayn hadduuba nin madaxa ahaa oo meeshan waardiye u taagnaa ama laba waardiye ag taagnaa in iyagu salaada tukanayn mid kamida waa gelin karaa ka kalena wuu kaxaysan karaa qofka uu booska gelinayo shardi ma aha dadkii ku xirnaayee salaada la tukanaya inuu yahay kuwa salaada la tukanaya laftooda hadduu noqonayo qof la bilaabay inuu yahay shardi ma aha qof ay ragcadi dhaaftay buu gelin karaayoo safka labaad ka soo qaban karaa qofka haddaba shardigu waxaa weeye keliya bisharطi صalaaxiyatihi inuu u suubadaa shardiga liimaamati haadihi الsalaati salaadan dadka inuu imaam u noqon karaa shardi ah oo raggii tukanayey intuu haweenay soo qabto booska ma gelin karo waayo marka hore miyay tukin kartay way noo iman doontaa waa maya sidoo kale inta uu mid labeeba dhegta soo jiido booska ma gelin karo oo loog yahay labeeb inuu yahay waxaa sidoo kaleeta aynoo iman doonta imaamka isha shuruuط اlimaama aynoo iman doontee niman waxbaba akriyi aqoonin inta uu soo qabto dadka ma hor istaajin karo waxaa la yidhaahdaa wadamada khaliijka waxyaabaha nukadka daraaifta ay sheegaan baameeda mid afrikaan ah baa imaamka ahaa oo madow ah odayaalkiiloo reer baadiyaa wuu adaami jiray marka maalin baa imaamkii la waayey ninkana qur-aanka waa yaqaan markuu aqimay baa wax dadkii galan la waayey isagii bay rag yidhahdeen negeli nin oday oo gadaal ka soo odayaa soo istaagay mar ninkan madow nagelin maaya salaadeen waree soo noqo yihi ka soo meesha isagii baa galay isna quraan ma yaqaano markaasa waxay yidhahdeen nukaska allahu akbar buu yihi xooga iftitaax hoos markii loo dhamaystay ma akriyi yaqaane muxuu samay intu soo fiidiy wuxu hi iqra cabd war haddayo noo akri bu yii yihahdeen marka de nimaan waxbaba akri aqoonin oon faataxa garanaynin dadkii inaad hor istaajisoon salaadaba imaam ka noqon karin isna lama ogola waxaa kaloon la ogolayn bay yidhaahdeen oo kaan akrigi karin lamida dadkii caadigahaa dhagool inaad hormariso lama ogola nin dhagool akras dhagool aan hadlaynin dadka hormari lama ogola isku soo duuduuboo shuruudul imaamada soo socota qof laga helay waa inuu yahay qofka aada hormarinayso taa waa shardiga koobaad waana shardiga ugu muhiimsan intaa wixii ka dambeeya shardi labaad baa jira waa inaad si degdega ah booskaa u buuxisaan oo qof u gelisaan haddii aada shakido salaad baa la taagnaa faatixadii baad dhammaysay waysadii baa kaa jabtay haddii aad dadka intaad soo fiirisa shakida makanaad gelisaa makanaad gelisaa makanaad gelisaa dadkiina markay arkaan xaal sida uu yahay ay iska rukuucaan kadib aad tiradaa qof baan soo qaban waxba kama jira lama ogola waa inay deg deg u dhamaystirantaa arrintiio inta aan rugni kale loo gudbin kii aad salaadaada kaga baxday imaam ahaan booskaagii deg deg inaad ku buuxiso wey boos wakti banaanaan kara maaha saas darteed buu ku yidhi shardigaa labaadna fain facaluu ma'muumiintii dadkii hadday sameeyeen musaliinta ahaa ruknan bay la yimaadeen qabla اstikhlaafi intuusan qof ku bedelin ay wa bacda alqaطci salaadii imaamku markuu jaray welina uusan booskii buuxinin rukni hadday la yimaadaan imtanaca اlistikhlaafu way reebtoon tahay salaada markaa intay ka dambaysa qofna lama magacaabi karee furaadaa keli keli u tukada wey labadaa shardi weeye marka shardiga koowaad qofkani la gelinayaay waa inuu salaadan imaam ka noqon karaa shardiga labaadina waa inay deg deg u dhammaystirantaa inta aan salaada markuu gooyey imaamku rukni kale dadkii musaliinta aynay u gudbin hadday rukni kale u gudbaan istikhlaafkii waxba kama jiro laba mas'alaa kugu dhiman marka yaa baabkan kuugu dhiman qofkii ma'muumka ahaa qofkii laga dhigay imaamka oo markii hore ama banaanka iska taagnaa ama ma'muumka ahaa waxa laga doonayo iyo haddiiba qof booskii la geliyo annagu imaam inuu noo noqdo ma ku qasbanna mise intaan fiiriya waxaa idhahda hebelaa la geliyey sawmaha keligae aan iska wadan taa ma ii furan tahay labadaa mas'alaa inoo dhiman asalka mas'aladan istikhlaafkuna nas bay leedahay nabiga ka sugan alayh salaam mushkilada ugu badana meesha taal waa salaadii oo laba imaam ku kala daba tukatay wey intaanu soo qaybtana nin baa imaamku ahaa qaybna nin baa dhexda ka soo galay waxay ku sugan tahay nabigeena sala allahu alayh alih wasalam waa kii xanuunsaday waa kii abubakar dadka ha tukiye yidhi waa kii waxoogay fodeed yar dareemay cabbaas iyo cali waa kay garbaha soo qabteene abubakar dhinaciisa midig bay bidix bay fadhiisiiyeen imaamnimadii nabigay ku wareegtay nabiguna fadhi buu ku tukanaya abubakarna waa taagnaa dadku abubakar bay fiirsanayeen abuubakarna nabiguu fiirsanayay maayo nabigu mayna arkaynin dadku sal alay slam inuu soo galay way og yihiin oo imaam yahay laakiin rukuucdiisa iyo sujuuddiisa ma arkaan maadaama uu fadhiyo haddaba abubakr baa markii hore salaada marka la xiranayey abubakr baa imaam ahaa awood ka badan baa timid oo xaaladii way isbedeshay imaamnimadii way ka wareegtoo nabigay ku wareegtay isagii imaamka ahaana ma'muum buu noqday innagii abubakr dadkuu imaamku ahaana nabigaa imaam u noqday imaamkii waa isbedelay marka masalada haddaba imaam labaad inuu bedelo oo booskii imaamkii hore buuxiyo maalintaa way dhacday maalin kalena way dhacda abubakar gadaal u bixi jiray nabigu qabaa'il bani camr ibni cawf uu soo heshiisanayay oo soo daahay markii la galay kadibna uu yimid abubakarna gadaal u baxay nabiguna hore intuu maray dadka salaadii tukiyey waana lagu jiray markaa labaadna haddaba salaadii imaam lagu xidhnaa imaamnimadii intay ka wareegto qof kale ku wareegto kaada labaad in lagu xidhnaadaay asalkaa sharciga ay leedahay masaladu marka hala yaabin maxaa soo haray marka fain kaana alkhaliifatu qofkan khaliifadee lagu bedelay haddii uu yahay ma'muuman buu ahaa uu ku xidhnaa jaaza istikhlaafuhu in khaliifo laga dhigo oo loo dhiibo salaadii way bannaan tahay muطlaqan iyadoon la kala qaadin ma bilowgii salaaduu kula soo xirtay mise dhexduu kaga soo biiray adoon kala qaadin nin ma'muumiinta ka mida safka koowaad iyo labaad meeshuu dooniha kaga jire booska waa la gelin karaa inaan in yar ban nahayo saf keliya baa nahay baa dhici karta saas darteed mar haddii uu ma'muum yahay qofka la hormarinayo shardi ma aha salaada inuu la bilaabay shardi ma aha ragcadihii dhexda nin kaga soo xirtay baa la hormarin karaa maxaa laga doonayaa marka ninkaasi haddii nin salaada imaamka la bilaabay uu yahay mushkiladba ma laha salaadoodii nadmigeedii waa isku mid kow baa la soo bilowday imaamkii ragcaddii saddexaad dhexdeeduu kugu wareejiyey ragcaddan saddexaad ee imaamka saddex u ahayd baadna saddex ku hayd soo maha de ragcaddii saddexaad iyo afraadun baad ku dari hal ragcad markuu ina tukiyey buu qof horay geliyey la socday ragcadda labaad markuu ina tukiyey wuu un fadhiisan lahaa soo maha isaguba taa mushkilad ma laha laakiin nin salaadii ragcadi dhaaftay oo hadda ragcaddan inagu xirtay isla ragcaddii dhexda inagoo marayna dhexda inagoo marayna baa imaamkii salaaddii ka baxay nin ragcadii dhaaftay oo ragcaddiisii koobaad tahay buu horay soo mariyey ragcaddaa marka la dhamaysto dadka inay atixiyaad u fadhiistaan bay rabaan soo ma imaamkuna atixiyaad buu fadhiisan lahaa ninkanse hal ragcad buu tukay hal ragcad tukay atixiyaad mu fadhiistaa oo tii koowaada eh. markaa maxaa la samay ninkan muxuu samayn weye marka wayuraaci lmasbuuqu qofkii la hormariyee salaada qaybi ka horreysay wuxuu ilaalin oo tix nadma alimaami salaadii imaamku siday u socotay u tix isaga hal ragcad bay u tahay laakiin atixiyaad buu fadhiisan waayo imaamku halkaa waa fadhiisan lahaa meeshii imaamku fadhiisan lahaa meeshii atixiyaadka imaamku ku beegnaan lahaa tiibuu raaci faidaa faraga minhu hadduu ka baxa salaadii oo ay dhammaato ataxiyaadkii u dambeeyey baabaad ku jirtaa ragcaddii saad baad nagu soo xidhatay adigii baa horay nagu mariyey ragcaddaa waad fadhiisan waadna ataxiyaadsan markii salaamo naqsigii la joogo bal adu salaadaadii u istaagi qaama wuu istaagi wa ashaara wuu u dadkii liyufaariquuhu inay ka goostaan aw yantadiruuha ay sugaan ishaare iyo tilmaam buu bixin wuxuu leeyahy ama isuga ama iska kala taga oo asalaamu alaykum intaa tiraadaan iska dareera ama intaan tan soo dhamaysanaya isuga isa sugitaankana baabu salaat lkhawf iyo lagu salaynaya waynu soo marray marar badan meesha loo cuskinayo wa afdalu sugitaankaana fadli badan si imaamkiiyo maamuumku salaada hal mar uga wada baxaan saasaa fadli badan waase goor muusaa samayn hadduu garanayo isagu imaamka inta ragcadoodii uu ka horreeyey len qof garanayo hadda soo galayo takbiirtiina maqlaya hal ragcadna inay dhaaftay ogbaa jira soo ma dhici karta inaad ogtahay hal ragcad inay ku dhaaftay iyo inaad og tahay saddex ragcadood inay ku dhaafeen waa dhici kartaa inaad weysaysanaysay oo aada la socotay ragcaddii koowaad tagtay tii labaad tagtay atixiyaadkii baa lagu jira kasoo gaartaadu ahayd baa kii saddexaad lagaa soo hortoosay rukuucdii waad ogtahay marka hal ragcad inay dhaman tahay ninkani laba mid buu noqon karaa masbuuqa marka ninka imaamka isagu la bilaabay meesha haddii la geliyo halkiisii unbuu ka wadi mushkilad ma kii salaada laga horeeyey sidii adoo imaamka la bilaabay matal baa la leeyahay si dadkan aadan salaadooda uga qasin markay dhammaatana wixii kaa tegey gadaal ka keen waa hadduu og hadduusan ogeyn muxuu samayn wain jahila hadduu garan waayo nadma alimaami imaamka salaadiisu siday ahayd ma garanayo horeyna waa la geliyey salaaddii qaybi dhaaftayna waa og yahay raaqabahum iyaguu sheeda ka ilaalinayaa waad rukuucday waad sujuudday sujuudi labaad markaad ka soo toosto adoo sujuudsan saadaad wejiga qaadaysaan allaahu akbar soo dhihi sheeda iyo ilqoodhadana waad kala socon fain hamuu hadday isu diyaariyaan bilqiyaami istaagooda istaagi rabaanu arko qaam u istaagaya isagana iyaguu fiirsanaya wailaa qacadda haddayba wada fadhiistaanna ha fadhi baa la joogaaye isna waa fadhiisanaya iyagaasuu fiirsanaya ilan iyaga salaadoodii inuu ilaaliyaa la rabaa qays qaabka yahay isagaana meeshii lagu riixay isagiina ma garanayo xalka keliya u furan mana hadli karo sidii waaga weliislaam hadday tahay marka meesha la geliyo dhihi lahaa imsa ragcadood bay iga horreysay waan iswareysan jiray waagii hore bal waran reeraha ka warran baan isdhihi jiray lakin kadib baa la mamnuucay hadde ma hadli karo ninkii imaamnimadiina wuu galay dadka salaadoodu xilligay fadhiya atixiyaan iyo lahayn ilaali baa la yidhi muxuu samayne iyaga ilqoorhkiinu ka fiiriya un weeye dadka sidoodaba qaar sarcaanu naasi a jira degdega safku hadduu saa u buuxo oodan adigu degdegin imaamkuna sida hadda halka mushkilad baa ka taagan baabka mixraabkani mushkiladihiisa waxay kamid tahay dadka sheedaba kama eegi kartid laba derbi baa hareeraha kaa haya laakiin imaamku halkaa hadduu taagnaan lahaa intuu saa usoo tooso buu labada ilqoo labada ildhood ku xadi lahaa hareeraha haddii hareerahaas dhan laga istaagay meeshan meel istaag weye oraysay kacbu dheeraa laakiin mixraabyadan mar kastay soo yaraadaanba ama hulla galay ay noqdaanba waxoogay mashaakilaadkaasay leeyihiin imaamyada xataa markay shakiyaan ilaa ragcaddan tay ahayd way sameeyaan ogaan hadda waa la sameeyay iyadoon istikraafba jirin baa la sameeyaa waa ka shakisan tahay war ragcaddan ma tii saddexaad baad dhamaysay mise tii afraad baad dhamaysay jasatl istiraaxadii waxbaa loo yarjiidaa marka hadday dadkii bug dhahaan alleelaha way kaa khaldan tahay dadkaaga dhaca ka raax baa saas habeenku kuleeyahay calaa kulli xaal dad xoog maxaal bad weydi wey kaasi waa nin masbuuq ahaay oo ma'muum ahaa wain kaana alkhaliifatu hadduu yahay qofka booska la geliyey hayra ma'muumin nin ma'muum ahaaba ma aha ninka nin salaada ku jirayba ma aha nimaan salaadaba ku jirin baad booskii gelisay idiin sheego waa dhici kartaayo imaam waardiye leh uu halkaa u taagan yahay somayd aragnidooda way jiraan ragga madaxdii meelahay markay dadka tukinayaan xaramka somayd aragno telefishan ka fiiriya marka la tukanayo halkaa hore imaamyada laftoo dad baa waardiyeynaya in la waardiyeeyo aimada xaramkuna wad sharci ay leedahay haddii kale jamaacada xaramka ku tukanaysa waxaa dhici karta salaadba inayna tukanin mujtamacaa meesha yimideen aragteen qaar baa imaamyadan xaramka tukinaya barakaysanaya askari waardiyeeye haddaan la helin salaada lagu jira bartankeeda buu isku duubiyo ka sid salaadii dhan ba way qasbi marka in la waardiyeeyo mar bay masaalixdii iyo danuhu keenaysaa oo qolaa isku duubiyo barakaysan hadda xajarul aswadkaa haddaan la waardiyeyn salaada inta lagu jiro qaar baan salaadaba dadka la tukanayn oo halkaa iyo awaaf iyo xajalusadkaa dadka waa in laga celiyaa meesha waxa ka jira barakaysiga ka jira waxaad sawiran kartaan maaha aimada aad arkaysa markay salaada ka baxaan xoog baa lagu bixiyaa inta maradooda intay taabata gacanta dhunkanaysa yaa baa udhiba marka inaga waxna kala nagama khuseeye dadkiiba ma tukan karaan imaamkii haddii la duubo maxaad tukanaynaa qaarna nabadgelyadooday u cabsanayaan oo madax iyo wax lamida markay joogaan adu ninkii rag baa waardiyeynayey ninka xaariskee waardiyeynayey buu salaadii ku riixoo geliyey wax dhici kara wey xaaladaa ka waran wey inma ninka madaxdaa meesha waardi u taagnaadana fuqahadan waktigoodii way jirtay bal waxaa jiri jirtay imaamko in beel intay u oodan tahay albaab intuu ka soo galo xirta aan loo mari karin waxaana sababay rag aimadii muslimiinta ah baa cumar iyo iyagoo mixraab ku jiro tukanaya toorey caloosha laga geliyay cumar xaggee lagu dilay halkaasaa lagu dilay cali radi allahu canhu isagoo salaada usoo socdaa jidka loo galay nin baa janno ku doontago mucaawiye isacaanul casmidkood uu dhaawacmay midna jidkaa loogu jiraye intuu xanuunsaday buusan soo bixin habeenkaas meeshii waxay noqotay marka meel uu meeshuu ninka aimadii madaxda iyagaa tukin jiray dadka saacaddaa saacad salaan lagu wada jiro o isdegan yahay bay noqotay nin kastoo qasya lab raba marka saacadda ugu firaaqa badane uu ka faa'iidaysan karo markay sawirkaa soo baxay bay qaarkood maqsuuro meel go-an samaysteen ninuun ninka nin adag nin ka tegay uu ka boodi karo almaqsuura waxa la baxay wey qaarna waardi bay samaysteen intuu salaada dadka tukinayo halkaa isagu taagnaadoo cariyaa soo dhaqaaqa yidhaahda ninkii hadduu geliyo maxay noqon kartaa bay fuqahadu yidhahdeen marka masaladii baa laga hadlaya wain kaana alkhaliifatu hadduu yahay hayra ma'muumin nimaan ma'muumba ahayn wey jaaza waxay bannaan fi lulaa ragcadda hore iyo wa fi haaliati ragcadda saddexaad oo min arubaaciyati afarayda ka mid a ah ragcadda koowaadba hadday tahay waad gelin kartaayoo isaga iyo dadkii salaada isku bay u tukanayaan ragcadda saddexaad oo salaadaha ah, falafarta hadday tahayna de waad gelin kartaayoo isku sibay dadkii u tukanayaan laa fi taaniyati ragcadda labaad lama gelin karo waraabicati taafaadna lama gelin karo ama ta saddexaad oo maqriba waayo salaadiisu say keenaysay iyo toodu say keenaysa in loo fadhigiyo loo kala tukada isma waafaqsana oo ma'muumka gadaal ka yimid waafaqsan tahay haa ma'muumkani ma'muum buu noqday ma'muum markuu noqdana imaamku xilliguu fadhiistay inuu la fadhiisto ku qasbana wujuubkii fuulay baa imaamnimadan la saaxiibaya oo istisxaab alxaal baa lagu samaynayaa kan laakiin ma'muumba weligii ma noqonino nadmigaa inuu ilaaliya laazimba kuma noqon farqigaasaa udhexeeya intaa marka lagaga baxo laba masalo kusoo gabagabee marka ninkii khaliifada noqonayey shuruudiisa iyo inta la ogol yahay iyo waxaa laga rab waa lagu sheegay innaga ninka meesha la geliyey qasab miyaa imaam inuu noo noqdo mise nin walba keligii waa tukan karaa walaa tajibu ma waajibto niyatu iqtidaa'i kudayasho niyada ahayd bilkhaliifati kan booska lagu bedelay ninka meesha lagu soo bedelo la geliyey inaad niyo niyootay inaad imaam kuu noqda waajib maaha bal lahum waxay dadku xaq u leeyihiin an yutimuu inay dhamaystiraan furaadaha keli keli nin walba keligii inuu salaad iska dhamaystirtana xaq bay uleeyihiin inay ku xirtaan oo imaamnimada u niyoodaanna way u furan tahay kadib hal masalo hadduu khilaaf ka dhasha meeshii wey imaamkii intuu wax fiirfiirinayay maamuumiintii nin bay riixeen isna nin buu gacanta soo jiiday jiq bay noqotay seelayeedu labada ninyaa leh sooma dhici karto maamuumkii oo taradudaya markaan aragno inagoo saddexoo halkan joogna mid inaga mida ah, inaan gadaal ka riixno riixitaankaan riixayna isna mid kaloo gacanta soo qabtay walaw qadama alimaamu imaamku hadduu hormariya waaxidan qofku horay umariyey waalqawmu aakhar dadkiina mid kalay riixeen famuqadamuhum dadku kay hormariyeen baa awlaa ka habboon yuu tukinaya maaduu ku tukinaya adu salaadiiba ka baxdee haddaad noo doon annagu haddaan mid doorannay ninkan aanu rabnaa aan ku daba tukanayna adiga sababaha kaad keentay war adiga haku tukiyo waayo dadka uu tukinayo nimay raalli ku yihiin oy rabaan baa fiican hadday iyagu loo soo saaray oyna buuq ka keeninna dhib ma laha haddii mid intaad usoo qabata mid kale ay soo riixaan iyaguna kaad soo qabatay waa inuu dib u noqdaa waayo kaa ma rabaane kan ay rabaan dadkuna qofay rabaan inuu tukiyaa fiican nabiguna waa ka dayriyey qofkii dad tukiya wahum yakrahuunahu iyagoon rabin intaas baabulstikhlaaqi isagana intaa kaga bax imaamada see loo kala leeyahay oo dadka yaan imaam ka dhiganaa innagoo hadda sheekada beelbeelku qaysigay maraysaa baashie oo reer hebel istawuda hala siiya lafebley maraysaa bahashaa marka laga soo tago iyo qaybsigu inuu reerreer noqdo marka laga soo tago iyo furo in lagu bixiyey imaamadii nagada imaamo gudigi lagu bixinayaan haynaabe awla nnaasi dadka waxa ugu haboon bilimaamati imaamada alafqahu ninka fiqhiga iyo salaada axkaamteeda ugu yaqaan ninkaasaa ugu haboon imaam inuu noqdo ko uma alaqra'u kadib ninka qur-aanka ugu yaqaana ugu akhris fiican uma alawracu kan ugu xalaal cun badan uma alaqdamu hijratan ka hijra ahaan ugu horeeyey iyo waladu ilmihiisa uma alasanu qofka ugu da'weyn fi lislaami islaamnimada uma anasiibu ka ugu abtir fiican uma alaxsanu siiratan kuwa u akhlaaqiya dhaqan wanaagsan uma alaxsanu dikran waa isla siiradii akhlaaqdii baa loo badinayaaye ninkaas kii hore laftiisii weye uma alandafu badanan wa tawban ka ugu dhar iyo jir nadiifsan uma alaxsanu sawtan ka ugu cod quruxsan uma alaxsanu suuratan ka ugu qurux badan halkaasaa baashi lagu gebagabeeyey ayib aan dib ugu soo noqdo marka axaadiista haddaad aragtaan nabigu wuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi yaumu lqawma aqra'uhum likitaab illah dadka imaam waxaa u noqonaya ninka qur-aanka ugu yaqaana fain kaanuu fi lqiraa'ati sawaaan qiraa'ada hadday ku sinaadaan faaclamuhum bisunati sunada nabiga ninka ugu yaqaan fain kaanuu fi sunati sawaaan hadday sinmaan faaqdamuhum hijratan ka ugu soo hijro horeeyey fain kaanuu fi hijrati sawaan hadday isku mid ka yihiin faaqdamuhum silman koodii soo soo hor islaamay riwaayadka qaarkood faakbaruhum sinan ama aqdamuhum sinan kan ugu daweyn riwaayadka daduna tixgelinteeda iyo hijrada tixgelinteeda iyo qur-aanka tixgelintiisa iyo sunnada tixgelinteeda intaba way soo arooreen inta ka dambaysa laakiin ma soo aroorin waxaasaa lagu saneeyey waa arki doonaa fuqahadu waxay yidhaahdeen bayna alaqra'i waalafqahi afqahaa la hormarinayaa waxayda horta meesha waxa yaalla waa mas-uuliyad salaadeed mas-uuliyadda salaada inta lagu jirana wax badan baa dhici kara xaalado kala duwan baana la soo darsi kara dadka iyo imaamka nin salaadii iyo axkaamteedii yaqaan oo xaalad hadday la soo daristo xalka looga baxa garanaya baa la hormarin bay yidhahdeen aqra'una saa weeye macnihiisu aqra'uhum likitaabillaahi xaggeed uga boodeen baa la yidhiyo waxay yidhahdeen kamaanaan boodin laakiin macnuhu wuxuu ahaa saxaabada xilligoodii dadkani wada carab bay ahaayeen ninba ninkuu qur-aanka ka yaqaanuu ka cilmi badnaa kana faqiisanaa axkaamtana uga aqoon badnaa ma jirin sideenna innaga nin qur-aanka didinayoon xabad macnihiisa ka garanaynin ma jirin bay yihahdeen innaga hadda waxaan haynaa nimaan aayad gafaynin hal aayadna macnaheeda aan garanayn oo cajab ah halkaas nin soomaaliya oo baadiyaha ka yimid oo maanta qur-aanka haddii la yihahda baqara aayadda u dambaysa intaad ka qabata gadaal gadaal u akri gadaal gadaal muu akri hal aayadna kuma macnayn karo waay dhn waxaas ma jiri jirin saxaabadu cashar aayaad bay baran jireen iyo macnaheeda saasay uga gudbi jireen marka haddii la yihaahda fii casri صaxaabati alaqrau isagaa alaqrau walafqahu labada wadaa haddii saan ihaanay dhaheen nin quraan yaqaana salaadna aan gelinayn garanayna hala hormariyo wax yar hadduu dhaco sal isu dhex yaaca sooma sagaashan iyo sideedii bishii ramadaan waxaan joogay meel la yidhaha australia magaalada sydney la yihahdo salaad baan tukanaynay nin kuwan qur-aanka mase niman masaaliha naloo keenay anoo de waa aqino quraa'ulma'atin baa la yidhahdaayo xafladahay qur-aanka ka akriyaan diin kalena ma yaqaanaan xafladaha haddaad waxoogay fiican siisana aayado raxmad bay ku akriyaan haddaad lacagta ku yaraysana aayado kaley dabada kuugu gelinayaan ganacsiga haddaad ugu yeerto oo lacagta ku yarayso waxay ku akriyayaan laba meelood midkood ama suurat lqalm bay ku akriya qayb kamida ah. ama suura lkahfi qayb kamida ah. suuraة lkahf ay kusoo qaban wadrib lahum maala rajulayni jacalnaa liaxadihimaa janatayni min macnaabin ilaa ibr baa laga dhigay faasbaxa yuqalibu kafaydu kugu celcelin ina ganacsafarayso ama inaa balownaahum kamaa balownaa asxaaba اjanati id aqsamuu layasrimunaha msbixiin ba kusoo qaban hadday xaflad guurahayd ood ku yaraysana aayaatu alaaqbu dabada u geli meesha aroos bay ahayd oo alaaqa iyo la akriyayo hadday janaaze iyo meyd ahayd ood lacagta ku yaraysana aayaadkii cadaabulqabriga iyo naarta wasiiqa aladiina kafaruu ilaa jahanama daba ku qabo qoraal maatin baa la yihahdaa munaasabaadka looga yeedaa marka salaada ka hor bay waxoogay jiidjiidi jireen imaamkii baa naga soo baahay marka mid baa la yidhi datukii nin baa waxaan ku ihi wareede ninkan salaad ma yaqaane orda adigu ina tuki niman lubnaaniyiin ay ahaayeen nimanka meesha haysta wuu isoo fiiriyo wuu ila yaabay isaga intaan gacanta qabta waxaan warya salaad ma taqaanin meesha ka joogo meeshii hadal baa dhacay way riixeen isagii ninka dhegtaan u saar waxaan ku idhi hadduu caawa wax dhaco waa shallaayi doontaan ilaahay wuxuu qadaray wuu sahwiyey kaasoo tab uu sahwigii ula macaamilay subxaana allah baa la yidhi subxaan allah baa la yidhi waxbuu sameeyey subxaan allah waxbuu la sameeyey markaasuu iska istaagayta adigu si dhawaa kane salaadii meel loo socdaa la garan waayo ma rukuucba ma qiraa'a ma sujuudba muxuu sameeyaa habeenka waxaan tukanay garan mayne adu salaadii si un la yeelay ba laga baxa ninkii waxaan ku ihi ninka haba marinayso kuma dhihin agee ku baratay w ninka quraaulmatin baa la yihahda baan ku idhi hadda quraaulmatinka hadday salaada ku hor maraan soo si loo tukadaba inuu garan waayo maaha fuqahada waxay yidhahdeen waxaan la isugu yimid waa cibaado salaada salaaduna axkaam bay leedahay axkaamteeda midna waa midda caadiga midna waa midda xaalaadka degdega oo duruuf timid iyo wax la soo darsaya ah. nin afqahoo garanaya xaaladii timaada si ula macaamili lahaa iyo waajibka salaadeed iyo makrajka furan baa salaada la hormarinaya dabcan qur-aankana waa inuu wax ka yaqaanaa lakin dadka qur-aanka inugu badiya maaha halkaasay eegeen oo limaslaxati salaati baan u hormarinay yidhahdeen afah iyo aqrawna isku mid bay ahaan jireen waagii hore hadday kala baxeen kadib uma alaqra'u kuxijisiin nimaan fiqi aqoonin nin afqah haddii la waayo oo dadku fiqi ku sinaadaan ama waa wadaaba fuqaha fii axkaami salaati alaqra ninka qur-aanka u yaqaano oo aqrahum likitaab illaahi maanta isagaa dheeraad wata tafdiil ah haddii intii lagu sinaado rag wada fuqaha ah oo wada xufaadoo mujawidiina meesha taagan uma alawracu ninka xalaal miiradka badan meeshani rabbi baa la hor istaagayaa qofkana dadku hogaaminayaa ninka waxooga yar qasqasa ee faqiih ee qaarigaah waxaa laga hormarin nin faqiiho qaari ah oo xalaal meerad lagu ogyahay ninkaasaa imaamnimada loo caleeda saari loo magacaabi uma alaqdamu waa isku wada mid raggi ama waa laga wada qastaa ama rag wada nadiifa ah meesha jooga innaga waxaa meel baan fadhinaayo oo guddi baan nahay yaan imaam ka dhignaa baa laga doodaya masalada qaacidada markaasa laga hadlaya yaa mudan haddii intii uma alaqdamu hijratan wawaradahu masalada innaga hadda inooma taalo xilligii nabiga ala sl la hijroon jiray hijradu wax lagu kala fadli badnaaday ahayd hadday soo noqoto muslimiintu caro inay ka hijroodaanna kuwa ka hijrooday say u kala hor hijroodeen way u kala fadli badnaanayaan taana waa qiimo tixgelin isyaano la isku siinayo wey innaga mushkiladan haysataay camalkii islaamiga ahaa kii maanta kusoo biray iyo kii labaatan sano soo waday baa isku meel ka wada bilaabi nin weligiiba diinta iyo cashiro iyo dacwo meel lagu hayo sanad jooga baa dad kontan lixdan sano intaasoo xaaladood la soo maray baa wuxuu rabaa isaga inuu ka taliyo meesha khibraddii malaha wax la soo maray ma oga mashaakilaadka ka hor iman doono ma garanayo dad intaasoo wax intay ka hor yimaadeen wax garanaya wuxuu rabaa isagoo shirka inuu fuulo laakiin hadda meelaha kale hadduu yimaado gadaal buu fadhiisan dacwadii diin markay timaadana shirku fadhiisan isagaa raba inuu darawal ka noqdo marka intii khibrad lagu soo jabay ee khibrad lasoo kasbaday oo dhan hadduu rabaa alif dadka inuga wada bilaabo oo intii lasoo jabay soddon sano soddon kala lasii jabo oo markii halkaa gaaray isna u yidhaha wallahi waa khaldanaa waagaayo haddaan khibrad yeeshay mid cusub baa isteerinka kala wareegay isagan weligan ba alifun baynu joogaynaayo khibr khibraad laga faa'iidaysan maayo uma alasanu fi lislaami islaamnimada ninka ku daaweyn inta kale haddii lagu sinaaday qofku intuu islaamnimada kaaga soo horeeye kaa daweyn yahay camal iyo cibaadaad iyo aacaad wuxuu rabbi ugu dhowaaday aadan weli gaarin islaamkuna gaar ahaan qofka da'da weyn ee gaar ahaan islaamka ku ciroobay qiimeyn iyo qadarin gaaruu siiyey hadda da-yarteeni laga layahay oo nabigu ilaah uu ku tilmaay sal ina min ijlaalilaahi ikraamu dishaybati lmuslim qof muslim oo cirale in la qadariyaay ilaahay weynayntiisay ka mid tahay sida salaada iyo soomka iyo zakada iyo ay ilaahay weynayntiisa u yihiin bay tanna uga mid tahay ninkii da weynaa nabiguna meel kale waa ku tilmaamoo raggii isku da-da ahaa malik ibnu lxuwayris iyo raggiisii isku in bay nabiga la joogeen oo cilmiga isku in bay ahaayeen wa naxnu shabiibatu mutaqaaribuuna buu yidhi muxuu yii liyuadin lakum axadukum walyaumakum akbarukum haddii la hadlaya nabigu kabir kabir buu dhihi jira ninka kaa weyna kaa horeeya innaga laakiin hadda odayaasha afkaa lawada goosan hadda ukaadi way adiga adigu oday ciroobo kharafaa tahay fariiso soo maah jaahiliyaad ku cirowday wax badan baa socda almustaan intaasi waa inta usuusha leh inta dambe hal mas'alo aan idiin sheega marka mas'aladaasi waxaa weeye intaas maxaa loo hormariyey dadka muslimka ah islaamnimada iyo fadaa'ilkeedana isku qadariya laba arrimood baa horteenna yaalla way fuqahadu tixgeliyeen arrinta koowaad qofka la hormarinayo wuxuu leeyahay kalsooni badan oo lagu qadariyo dadka laabtoodu ay ku xasisho inuu wax dheer yahay oy u hogaansamaan mujtamacu markay is-hogaaminayaan qofka hogaaminaya waa in wax un loo qirsan yahay niman laakiin aadan waxbaba u qirsanayn inuu ku dheer yahay ha ku hogaamiyaaye ma sahlana isxagxagashadaa badanta ama inuu aqoon ku dheer yahay ama inuu maal ku dheer yahay ama inuu khibrad ku dheer yahay ama inuu da-ku dheer yahay sideedaba mujtamacu markay isu hogaansamayaan ee qofkani qofka hogaankan uga dambeeya raalli uu ku noqonayo abiici waxaa ah qofkan inuu wax dheeraada u ogolyahay saasaa abiici mas'aladu markay noqoto xataa aakhare ah iyo ilaahay hor la hor istaagaya ha lays hogaamiyo waa in qanaaco xagga diineed inuu wax ku dheer yahay lagu qanacsan yahay ay jirto wey saas darteed waa kaa afqahsan yahay uu kaa aqra'san yahay waa kaa awracsan yahay islaamnimaduu kaaga soo horeeyey waa waxyaaba masaayaa iyo dheeraad diineed ood ugu hoggaansami karto inuu rabbi marka la aadayo inuu hormaro inoo hoggaamiyo masalada qodobka waa inay caddaadaan malaynayaa tii abiiciga ahayd xagga aakhara marka loo dugo xaggii aakharana dadkii wax la dheeryahay wey saa darteed qofka la hormarinayaay dadka waa inuu wax dheeriyo marka labaadi qofkani waxa uu dheer yahay dadka waa inuu noqdaa wax keenaya qanaaco inay u ogolaadaan qofkan inuu hormara inuu mudan yahay uu hogaamiyo ayib dadku intii hore hadday ku sinaadaan ardaan lagama hadlayo akhyaar baa laga hadlaya rag wada fuqaha ah oo wada quraah oo wada war xalaal miirad ah oo hadday hijro jirto hijro aan isdheerayn oo da aan isdheerayn oo isla halkaa markaan joogna laba midkeen yeelnaa ma qorituur baan ku kala saarnaa mise qorituurka waan dib dhigannaayo waxyaabo kalaan ku soo darsannaa fuqahadeenna waxay yidhaahdeen may qorituurku ha inoo dambeeye dadka aan sii kala yarayno qorituurku waa isreebreebka wax kaloo la isku reebreeba aan ku darno muxuu noqon karaa uma nasiibu bini aadamka waxay yidhaahdeen nasabka iyo qoysnimada waxbay isugu ogolaadaan mujtamaca dhaqankooda caadiga ahna reeraha iyo qoysasku hogaanka way kala leeyihiin diintana nabigu waa ka yidhi calayhi salaatu wasalaam in annaasu tabacun liqurayshin famuminuhum tabacun limuminihim wa kaafiruhum tabacun likaafirihim riwaayad qaarkoodna way soo gaabiyeenoo annaasu tabacun liqurayshin fii hada almri muminihim wa kaafirihim gaal iyo islaamba arrintan quraysh baa looga dambeeya mar kalena nabigu waa kii yihi aadaanka xabashi baa iska leh imaamadana quraysh baa iska leh halkaa nabigu sooma tilmaamin in qoys ahaan loo kala yeelan karo waxaa labaadood eegtaan bay yidhaahdeen xilligii saqiifatu bani saacida la fadhiyey ee reer ansaareed ay yidhaahdeen minaa amiirun wa minkum amiirun ay abubakar iyo cumar iyo u yimaadeen meesha ugu yimaadeen ee la garabayey masaladii doodii waxaa soo martay cumar hadalkiisii waxaa ka mid a ah abubakar marku intuu caleema saaray baycada la gelayey walaa nimanyo reer ansaareed waad ogtihiin carabi niman quraysh ahayn arrintan ogolaan mayso ugana dambayn mayso nin kas ha noqdo mas'aladu yaa fadli badan keliya ma ahane ummaddu yay u soo istaagayo ay u hogaansami wey innaga soomaalina sidaasaana hadda kuraasta qaarkood markaynu ku tartamayno iyo maamulada gobolada qoysas baa tartama qolana iyagu wayba ogol yihiin bu qoysaskaasay u daayeen soo ma iyagu tartankaba kuma jiraan berri haddii meesha loo dhiibo midaan qoysaskii tartanka ku jira yahayn kuway hogaansay maayaan annaga ninkeyole maxaa loogu dhiibi qur-aankuna qisadaasoo kale waa tilmaamayo ree bani israa israa'iil markay dhahay ibcat lanaa malikan nuqaatil fii sabiili illaahi taalub baa loo soo saaray muran bay keeneen anaa yakunu lahu lmulku calayna wanaxnu axaqu bilmulki minhu walam yuuta sacata min almaal ilaahay wuxuu ku doortay la yidhi basatan fi lcilmi waljismi awooddii iyo cilmigii kuwan intii oo dhan waan soo dhamaynay kuwii basadii iyo cilmiga lahaa baan sii kala saaraynaa waxyaabahaasoo dhan marka la ego waxay yidhaahdeen mujtamacuna innaga waxaa jirta soomaali haddaanay arrin diineed marka la yidhaahdo annagu deegaamada qaarkood dadka kamaba dhaxaysaba markii diin iyo masaa'ilka la yidhaahdo haddee wadaad iyo waran la kala yahay dad baa gaar isaga lahaan jiray waagan dambaa laakiin la soo galayo iyadii lafteeda la wada yeeshay waagana waa la kala lahaa baasha si kastaba ha noqotee xataa zamankan aan joogno hadda haddii la yidhaahda mas'aladii diineed nin kafaa leh asharaafna ah baa loo dhiibay inteena kale candhuufteena dib u wada liqi soo qoysqoys in laisma ogolaada way dhici kartaa marka haddaba mujtamaca ku noqo oo sidaas darteed dadkii waxay imaamnimada rasmigaanima ay ku qanci karaan xataa wax kale haddii la waayo oo lagu sinmo reer ahaan looga dambayn karo aan ka dhigna yidhahdeen hadday laba nin inta kale sinmaan ninna meesha hadduu galo waa reer ahaanoo waa laga dambayn nina meesha hadduu galo siba reer hebela meel laga duraa la heli kan aan gelinay yidhahdeen aan ku kala horumarino inagu hadda cagsiga aan ufikirnaa soo maaha reeraha ishaystay aan laga dhigin lafteedu waa tasaruf nin reeraha ishaysta meeshii isku haysta aan ahayn haddaan imaam ka dhigno reeruhu way wada aqbali soo maaha kan aan ka dhigno iyo meeshan reeraha u badane nin kale haddii la keena xoog baa afeer ku bilaabi ee nin meeshiina qaban kara nacasoo dhanna uusan garbin karin oosan riixi karin aan meesha gelinnana hadba waa wadcigeeda iyo makaankeeda iyo zamankeeda la joogo weeye meeshii imaam aan buuq iyo qaylo ku furnayn baa la rabaa meeshana ka bixi kara ninkii meeshii xajisan kara baa loo dhiibi haddii shuruudii kale dadka uu kula sino oo intaa u dheeraado halkaasay fuqahadeenu horta tixgeliyeenoo uma nasiibu waa iska ijtihaad waad ku diidi kartaa iyo daliil mala waad dhihi kartaa laakiin qadiyadaasay tixgelinta u siiyeen ayib kadib reebnimadii baaba haddana la isku garbiyey markaa dadkii qaar ku reebtay in intiiba wada ah isku soo hartay see la yeeli uma alaxsanu siiratan kan dhaqan iyo akhlaaq wanaagsan baa la hormarin imaamadu maadaama tan in laga horreysiiyaa ka fiicnay nasiibnimada imaamnimadu waa mas-uuliyad dadkaa masaajidka yimidna nin kastoo dan iyo duruufla imaamkaasuu soo aadi wax allaalay wixii dhibee dhacana isagaa la soo aadi inbaa qaab daran oo buuq badan aduu mujtamacaa taqiinay noocyadiisa kala duwan baan imaam u noqon wax kasta wuu kaa soo mari mararka qaarkood mid waalan baa kugu fakan ninkii imaamkiihi nin akhlaaq iyo macaamil wanaagsan inuu yahay baa wanaagsan shareicaduna xusnulkhuluqi aada bay u ammaantay qiime iyo darajo weynna way siisaye ninku mar hadduuba sidaas yahay oo intii kale lagu sinmay ninka dabeecadda wanaagsan iyo mid waxoogay dabeecad xun baa intii kale soo sinmay kan dabeecadda wanaagsan meeshii hogeliya intaay dambe iyada qodobka waad ka garaabaysaa baan u malaynaya kii hore haddii xiisadda iyo xasaasiyadda raado ayday ku dhibto fuqahada aragtidooda kan akhlaaq wanaagga wax laga wada garaabi karo wey uma axsanu ikra axsanu ikranta in bimacnaa axsanu siiratan aan ka dhigno waa ma masaladay shuraaxda u badan yihiin mid kalena way dhici kartaa labada ninba way akhlaaq wanaagsan yihiin laakiin way kala sumcad fiican yihiin uma axsanu ikran sumcadda wanaagsan dadka dhexdooda ninna waa nin sumcad iyo magac fiican ku leh nina sumcad iyo magac fiican kuma laha meeshana de waa imaamadii iyo dad wanaagsan oo akhyaarana ah laga hadlayaa ardaal maaha ninka magaca iyo sumcadda wanaagsan dadka ku leh baa laga horraysiinaya akhlaaqdii markay ku sinmaan nasabkii iyo akhlaaqdii waa sinmeen wey maxaa kaloo ku kala saaraan weynay ninka sumcadda wanaagsan masaajidkii iyo imaamadii iyo sumcad iyo magac wanaagsan buu usoo jiidiye isagaa la hormarina waa looga jeedi karaa intii bay ku sidmeen maxaan samaynaa uma landafu badanan badanan wa tawban ka dharkiisi iyo maradiisu ay nadiifta tahay baynu hormarinaynaa iyo mid wasakl oo gaboodyala hadday jiraan nin nadaafadda kuma fiicna ninna nadaafadda waa ku fiican yahay ilaahay baa yihi in allaha jamiilun yuxibu ljamaal ilaahay wuu quruxsan yahay quruxdana waa jecel yahay labada nin socodkooda iyo dalabiskooda intii kala sinmee eh, kanaa ilaahay ka jecel yahay waxa uu samaynayo iyadana miisadaas waana hormar marka labaad midda labaadi mujtamacu nin dharkiisu yar wasak leeyahay waxaanay hormariyeen muxuu yahay waaba la xaqiri oo waaba waaba la qashinsan halkaana imaam la dursan yahay oo laleeyahay ama sanka wasakdiisa yaa la gara mariye nin kastoo yar xanaa ku yar xanaaqe wax ka yar tabanayaba markii wasakda badnaa buu dhihi imaam la durayana midaan la durayn baa ka fiican halkaa iyadana mari imaamyadii war baa idinku soo socda smartan marya waxaa weeye yar wasak badan iska ilaaliya laydin leeya haddii kale qadaadka lainsula jiido wallahu aclam uma laxsanu sawtan marka show horay inay geeyaan baa fiicnay ninka codka quruxsan intaa marka lasoo dhaafo hadday kale cod quruxsan yihiin galaan dhahaynaa qiraa'adiinana maqashiya ka axsanu sawtka ah baanu hormarinaynaa masalada xusnu sawti qiraa'ada in la muraaceeyo la ilaaliyaay iyo adaankaba iyadana na soo arooray leedahayo waxaan isleeyahay waxaan oo dhan uma nasiibu uma laxsanu sawtan in laga horraysiyaa mudnayd intaa ka soo tag uma alaxsanu suuratan intii kale waa ku silmeen way kala qorxsan yihiin ninka qorxsan baanu hormarinaynaa nimayo masalada xaggeed ka keenteen anuu tacliilka fuqahadeenu ay keeneen igama daadegin waxa musi yahay baa loo sheegaay waxay yidhaahdeen lianna alkhayra waalcaqla yatabicaani xusna suurati haaliban bay yidhahdeen caqliga iyo khayrka badan quruxday badanaa raacaan bay yidhahdeen masalada anigu iga daadegi weyey fuqahadeenu ay ku cilayeen laakiin mid kale yihaahdeen liannahu aktaru qabula lada mamuumiina mamuumiintana ninkaasay aqbali og yihiin bay yidhahdeen asalku waxaan haynaa axaadiistaa ka duwan baan haynaa oo nabigeena alayh salatu xadis saxiix muslim warinaya waa kii lahaa in allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa amwaalikum riwaayadka qaarkoodna walaa ajsaadikum suuradiina saad u eg tahay iyo jilkiina ilaahay ma fiiriyo walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum qalbigiina ikhlaaskiisa iyo camalkiina toosnaantiisuu eegaa taas baa asal ah marka uma laxsanuu suuratan fuqahada qaar baa waxaan arkay waxay daliishadeen laba arrimood mid weeye xadiidka iyo umulqowma aqrahum likitaab illahi riwaayaatkiisa qaar kamida oo waxaa ku soo aroortay idaa kaanuu alaaثatan falyaummahum aqra'uhum likitaab illahi fain kaanuu fi qiraa'ati sawaءa faakbaruhum sinan ninka ugu daaweyn fain kaanuu fi sini sawaءa faaxsanuhum wajhan markaa waa ku cadiya hadduu asixi lahaa sooma ma asixin laakiin xadiidkaasi waa xadiid daciif oo sheekh naasir oo kaleeto silsila daciifa wuxuu leeyahay laa asla lahu sal iyo raatoona ma laha been lasoo dhoobdhoobay wey qolo kaleoo waxaan arkay iyagana daliishaday qisadii taaluut in allaha istafaahu calaykum wazaadahu bastatan fi lcilmi aqoontii waan soo sheegnay dheh waa laga sinaaday waljismi muuqaalkiina ilaahay wax dheeraad uu siiyey ta muuqaalku tixgelin uu leeyahay cilmiga haddii la yeesho kadib halkaasna waxbaan ka dhuganna bay yidhaahdeen qaar qaarna waxay ku dareen oo qaraaibkii soo maray bukaari kutubta markaa akriyaya qaar ba waxay yidhahdeen daliil kalaan haysanaa oo daliil kale intee mu ka yahay waxay dhaheen waxaa daliil u ah ilaahay weligii nabi fool xun ma soo dirin rabbi weligii subxaana watacaala nabi fool xun ma soo dirin si aan dadku u uqashinsanin de maba xume ambiyada in jamaal lagu tilmaamo waa sifatu kamaal laakiin waxaan waayey iyada lafteedii baa daliil u baahan inay macquul taho arrin wanaagsan tahay ilaahay ambiyadu soo diray dad wada quruxsan bay ahaayeenna waa mas'alo saasay u dhacday taariikhaan in la yidhaahdana masalo daliil u baahatay bay ahayd wax daliil oon caqliga ahayn say u dhici kartaan lafteeda maan arag waxaa idigu sheegayaa oo keliya meelahay mas'aladan fuqahada la gashay iyo muranka iyo doodu waa masalo tashacubtay oo fare iyo faraaqo badan yeelatay wey iyo inaydan ariibsanin haddaad kutubta qaar ku aragtaan inaydan ariibsanin keliyaan uga lahaa famataa wujida markii la helo waaxidu min haaulaa'i badtaa qof kamida qudiba isagaa la hormarinayaa wain ijtamacuu hadday kulmaan o bacduhum qaarkood rutibuu haakadaa saasaa loo kala horraysiinayaa hal qof oo intaa le haddii la helo isagaa laba hormarinayaa hadday kooxi tilmaan isugu yimaadaan tan iyo halka u dambaysa dadaa kale hari waayey isreebreebkii hari waayey dadkii sifaadka qaar wadaagana saasaa loo kala hormarin fain istawayaan laba hadday sinmaan oo watashaaxa ay ku murmaan oo isku qabsadaan meeshii anaa noqon iyo anaa noqon quriica waa loo qorituuri qorituur baa marka u dambaysa lagu kala saari waxyaaba badan oon daliil lahayn intuu iska daayo booskoodao dhan intuu ka saaro qurcada inuu geliyo saasay ku ficlaan lahayd qurcaduna waa wax sharci aho dadku hadday xaqa u sinnaadaan wixiina uusan qaybsami karin qurca iyo qorituur baa lagu kala saaraa xaqa mubhamkaa ama aan qaybsami karin ama uu qaybsamaye sida loo kala leeyahay magacaabitaankeedii baa mugdi galay midna waa dhaxalka oo kaleeto saamiyaal baa la qaybiyey saamigan xoolo la jecel yahay baa galay xoolo nool baa la qaybiyey neef la jeclaa halkaasuu raacay mid kaloo la jeclaana ah halkaasuu raacay dadkii see loo kala siin kana neefka la jecel yahay raacay qofaad jeceshahay si adaa qaybina miya maya waa loo qori tuuri nasiibka ninka ugu dhacdo ama wixiiba hal wax buu noqday oon qaybsamaynin yaa booskan geli baa la yidhi qorituur baa lagu kala saari qorituurka waa cadaalad marka nin walow nasiibkaa walbana qoortu dhiiban kii qorituurku siyaanala raacin wa imaamu lmasjidi ninkii masjidka imaamka ka ahaa kowde wa saakinu lbeyt guriga ninka degan walow biijaaratin kiraba ha ku deganaadee muqadamaani waa laga hormarin cala alafqahi iyo wamaa bacdahu inta ka dambaysa wuxuu leeyahay haddii xaafad la isugu yimaado salaad lagu tukanayo ninka guriga leh baa dadka ka wada horeeya kana afqahiya kana aqra'iyo sheekadaas ma taalla meesha haddii meel intaan nimaadno masaajid baynu kusoo tukannay masaajidka dadkeenaan martida iyo safarta ah nin imaamuu masaajidku lahaa isagaan baynu ku daba tukan war nin baa yimid safaroo ka afkahayaa qaracsanee ha laga hormariyo sheekada waxba kama jiraan ninkay rasmiga ahaa unbaa rasmi ah walahumaa labadooda waxay xaq u leeyihiin taqdiimu man araadaa qofkay doonaan inay tuki inay dhahaan wayna fiican tahay markay dadku saa kugu yimaadaan inaad ina tuki tiraahdo bini aadamkii meesha mansab iyaa laga raacaye markaad hormaraysa qadarin iyo ixtiraam bay tusaysaa wsulطaan اacam imaamka weyn oo muslimiinta madaxa u ah iyo wlaclىa falaclىa ninba ninka uu ka sareeyo min alqudaati qdaada iyo wlwulaati madaxda ah baa yuqadamuuna laga hormarin calى saakini ninka meesha degan iyo waimaami اmasjidi iyo wagayrihima intaba waxa aan ka hadlaynaay waa hadduusan madaxdii ayna joogin weyn madaxdii hadday timaado oo ninkii ummadda madaxa u ahaa uu yimaado imaamada isagaa iskale walidaalika iyagoo aqrau ummati ubay ibni kacab yahay abubakar iyo cumar iyo cusmaan iyo cali baa tukan jira dadka bilimaamati mar imaamkii ummadda hadduu joogo maxaa laga hadlayaa de muslimiinta dhan ninka madax u ah salaad buu tukanayaa wey innaga kuwanu masaajida inay yimaadaan ta masaajida oo lagu arkaa baan arki jirnay marka imaam jumcadiiyo jamaacada baan lagu arkaynin oo duurgaleen ah baab kala waayo isagana duurgalnimadiiba hadday cibaadiya lagu u dhawaansho noqoto ka hor soo iyadana kasii darmaa ka dalo dibi dhal waayo marka imaamka masaajidka haddii uu ninkii madaxda ummadda u ahaa oo meesha maba deganee socdaa yimid ama booqasho ama wareegsi ku jira kaasaa imaamada kale waayo adig iyo masaajidkan dhan baaba laydiin taliyaa laydin xukumaa gurigaagii buu kuugu yimid ninkii madaxa ahaa ku soo booqday ninkii magaalada madaxa ka ahee maayarkiibaa ku soo booqday oo xaafadaada kuugu yimid adiga gurigaagaba u idin xukumaa isagaa imaamada kaale meesha in la kala dambeeyay rabtaa waraa meesha anaa madax ka gadaal istaagmay ciddaan adiga ku xukumin baad xukuntaa laakiin anaa ku xukumaya anaaba ku ukumaysa idin ukumi waa la kala waaweyn yahay ninkii kaa sarreeyey markuu yimaado hogaanka inaad dhigto waay inaad isgeejiso isdhariijiso lama baana sida loo kala sarreeyo wey ninkii magaalada haystay oo marti ah masaajidkii loogu yimid ninkii gobolka haystay ka sarreeyey baa joogo isna soo galay isagana waaa la oraa magaaladaad u haystaa safka gal ninkii kaasii sarreeyaa yimid oo meesha gelaya maanaa ummaddu waa ummada hoggaanoo isku duuban oo madaxdoodu ka sarrayso laga dambeeyo iyagu hadday qof gal yidhaahdaan waa okay laakiin iyagu hadday yimaadaan imaamkii inta ay meesha taagan yihiin ilaa ay fasaxaan wuu casilan yahay ilaa ay fasaxaan meesha waa laga leeyahay gurigaagii adigu hebel gal iyo anaa idin tukinayo meesha kuuma taallo ooma mala hadli kara waa lagu xukumaay raggii kaa sarreeyey baa yimid madaxdeenna madaxdoodii baa timid imaamkeenna imaamyadiisii baa yimid mas-uulkeenna mas-uuliyiintiisii baa timid waa ummad wada khayr badano halkaa ku wada dadaalayso safka hore iyo salaada dee tadfiinaysa wey qodobkaana waxa laga hadlayo waa idin dhacay baan umalaynaya wayuqadamu waxaa la hormarin xaadirun ninka negi iyo waxurun qofka xorkaa iyo wacadlun min caadila iyo wabaaligun ba calaa musaafirin wacabdin wafaasiqin wasabiyin wain kaanuu intan damba haba noqdaan afqaha mid ka fiqi badan ba ha noqdaan wuxuu yihi waa waxay yidhaahdaan lafku warashu murataba wey afarta hore afarta dambe midba mid ka horeeya ka horeeya raaci wa yuqadamu xaadirun calaa musaafirin labada qof ee dadka tukinaya ninka musaafir iyo ku imaamayaa la hormarinayaa musaafir iyo muqiim ka negi baa hormarinaya dadka tukinaya waayo musaafirka bilaaba ragcaddii intuu iska gaabsado salaadii dadku isku dhex yaacday arrintoodii saas darteed waa la hormarin karaa laakiin haddii isku qabsi noqoto oo yaa leh noqoto ninka negi baa leh ninka musaafirka ee socdaay intuu la tukada dadkaa iska sii socdo wa cadlun calaa faasiqin hadday nin caadil iyo nin faasiqa isu yimaadaan ninka caadilkaa la hormarinaya sababta loo hormarina garatayo nin wanaagsano imaamadiisa rabbi iyo sharcigiisu uu ammaanay iyo nin faasiqaho salaadiisaba ay muran ku jiro gadaadna inoogu iman doontaa oo la alacaayay labadaa mid isku dhiga rabbi in la hor istaagoo la yidhaahdo wafdiga yagan rabbi baa hor istaagaynaye la hogaamiya nin faasiqa lagaga haboon wa baaligun calaa sabiyin saddexda saddexdaa udhig baaliq iyo qaangaar iyo ilmo sabi ah baaliga qaangaarkaa la hormarin waayo qofkan qaangaarkii waajib baa saaran oo salaadii waxbuu iskula hadhi waajib buu ilaalin ilmo sabiaasna muxuu ilaalin wain kaanuu afqaha haba noqdaani mas'aladaas sabigu waa khata sabigu hadduu afqaha ma aqra yahay isagaa la hormarinaya xilligii nabigeena dhacay sal sl imaam lbukhaari xadiidkii camr bni salama waa ka wariyey qowmkiisu markay islaameen aabbihii baana kaaba qabiil ahaa isagii un dib loogu soo magacaabay oo la yidhi mar haddaad soo islaamteen tolkaadaa sidii kaaba qabiil ugu ah weligii nabigu waxaa ihi kaaba qabiilu casiriyay hal nin baanaan uxasuustaa oo judd bni qays la yidhaahdo reer ansaareedna ahaa yaa nabigu wuxuu yihi man sayidukum markaas waa judd bnu qays laakinanaa nubakiruhu lakin waa nin gacan adag bay yihahdeen nabig wuxu bakiru laa yakunu sayidan nin bakayl oo gacan adag suldaan iyo oday reer ma noqon karo walaakin sayidukum camr bnu ljamuux ninkaasaa idiin ninkaasuu deeqsiyaha ninkaasu nabigu u caleema sal ala slam ibnu qays waxaa kaloo dheerayd munaafiqiin buu kamid ahaa soomana maqal yawm alxudaybiya baycat ridwaan markii la gelayey saxaabadii socotay dhan kun iyo shantii boqol baycada nabiga bay la galeen hal nin maahan oo awr hoosta ka galay ninkaas jud ibnu qays buu ahaa kaanuu yutahamu cala nifaaqi nin bakhayrana wuu ahaa de kaaba qabiil baan noqon oo reerkii oday baanu noqon gurigegada shaha laga cabi maayo ka baahanna intu u soo dhaco koob shaaha u shubi maayo wax socon maaha ummadda ninka oday u noqonaya waa nin gurigiisu u furan yahay oo wuxuu haya ay ka helayaan wey laakiin waana gacan adkahay oday beel iyana waa noqon wax socon maaha marka jagooyinka dadka bukalada inay isu soo sharxaan lama ogola wey nin bakaylana xeliya jagayaan loo dhiibin in umadda madax u ihi waa in dhacdhac laga helaa waa in lagu soo hirtaa de geed hoos soo harsada oo mala baxayn koob shaaha laga waayo maxaa lagaa qaban dadkaas marka ninkii markii loo soo magacaabay waxaa la yidhi qofka qur-aanka idinku yaqaana ha isu tukiyo haddii la baarbaaray wiilkanoo lix ama toddoba jira baa ugu qor-aan batay faqadamuunii buu yihi waana abnu sittin aw sabci siniina lix ama toddoba sano jir baan ahaa tolkayna anaa tuki jiray weligii intaa intii ka dambaysay geed tolkii safar iyo nagaadi uu yimid isagun baa la dhihi jiray nahormar ree bani salima nahormar adiga cid aan ahayn tukin maysa reerkee taniya waagaa yalidiisi ilaa uu waayeelo indha beelay isagaa tolkii tukin jiray radia allahu canhu wa taa waxay tusay baaliq iyo sabi idaa kaana sabiyu aqraa wa afqah sabigaan la hormarin walbasiiru ninka indhaqabaa laga hormarin walbasiiru iyo walacmaa sawaaun isku mid wey yaa la hormarin laba imaam midna indhaqabaa midna indhood yahay waa isku mid maxaa yeelay nimba dhan buu ku fiican yahay qola waxay yidhaahdeen albasiiru baa la hormarin ninka indhaha qaba nin wax arkaya oo wixii la soo arkaya oo wax muraaqabayn kara oo indhaqaba midka basarku waa kamaal qola waxay yidhahdeen may nin indhaqabo wax fiirfiiriyey suu sawiriya derbiye u eegayo salaada ka mashquuli ninkan indhoolkaaga khushuuc badan bay yidhahdeen oo khushuucda ninkanaa uga dhow salaada dhuuxeeduna khushuucda wey kana garle kana garle soo ma aha wاlbasiiru wاlacmaa sawaaء waa isku mid midna dhan buu ku fiicanya midna dhan marka isku mid ka dhig waa siman yihiino midna mid kaleo laga hormari maayo waxaa karaahiyaa an yauma qowma dad imaam inuu noqdo yakrahu akaruhum badankood uu nacayo bisababin sharciyin sabab sharcigan ay ku nacayaan dadaan ku rabin inaad khatab imaam ugu noqotana ma fiicna laakiin laba shardi baa lagu xidhay waxa ku diidan dadka badankood waa inay yihiin sababtoo ah waxaa iska adag qof aan qofnaba diidanayn in la helo inta aad arkayso inun baa diidan haddii hal qof qofku diidaba la yidhaahdo bilaa imaam baa inugu dhici ninba nin bay si isugu dhici ama mid baa isagoo ina isku dhicin si isaga sarnifi wuxuu ku le war ninka maxaa ku dhacday markaad tiraahdo jinkaygaa lacol abu ku weligiis maarag weligii la fariisan weligii wax ma dhex marin ninkaan marka qofkaa markaa arkaba jinkaygaa lacola la waayi maayo nin meeshaa galaay cid damacay ka haysay meesha oo gelitaankaas dhibsaday oo iska nacay baa leeli waa inaan xad u yeelno akarka dadku aqlabkoodu meeshuu maro baynu raacaynaa wey taa waa daabidka daabidka labaadna sababta lagu nacayaay waa sabab sharciga waafaqsa inay tahay ama salaad xumaa ama fisqi iyo bidca ama qiraa'a xumaa iyo wax lamida ah wey waa in lagugu nacayo laakiin sabab aan sharcigaana di lagugu naco wax ka soo qaad ma laha qofkani waa fiican yahay salaadii iyo axkaamteedii iyo sidii la rabay iyo sunadii buu dadka waafajiyaa laakiin dadka meesha jooga waxoogay bidcadaa ku badanoo in wax loogu dardara ay rabaan sunadaas ay ku yarnacayaan waa lagu xajin intay sunada kala qabsanayaan ilaa bidcada goormay zuuli kii sunno sheeg yidhaahdaba bidcadii baa loo nacay haddii loo cayriyo goormay bidcadan iyo munkarkan zuuli ama wadaadkan meeshan joogaaye meesha reeraha wadaadkii yimaada way iskaga yar shaqaysan jireen wadaad baa masaajidkii loo dhiibay lagu shaqaysan laayahay hogay dadkii badankiiba qoladna maalin bay ka cadhoodeen qoladna maalin bay ka cadhoodeenoo wax luuqluuqa baa inuu fuliyu diiday gafuurkay u wada tuurayaan waxba laga soo qaadi maya ninkan waxaa lagu nacayo wax sharciga waafaqsan oo mukhaalafaad iyo naqsi iyo dembi sharci isku jira waa inuu yahay haddii kale dadka danahooda iyo ahwaadooda ba waxay noqon aimadii ha xukunto qabaalkuna way yaqaanaan ushaada nimaad ka qaadan kartaa loo dhiibtaa bay yihahdeen ushaada iyo hawsha imaamada waxaa ugu soo badanaysa waxaa la geystaa nimaad ka cayrsan karta markaa gar garan weydo maalin kastana wadaaddo meesha imaamyaa ma joogaan maalin kasta qolaa u iman dan gaara iyo si gaara bay rabaan wax in ugu luuqluuqo markuu yidha war hawshaa socon mayso intaasoo dad baa idinka horeyso ay socon weyday idinka gaarta idinku socon ma heda annagu dadka lamid ma nihine annagu kadhaannaaye markay u hirgeli weydo maalinka waay bilaabeen ninkaa nin fiican maaha ninkaas nin fiican maaha qola kale maalinka dambe iman ha nin fiican maaha sheekadu warkaa hadday halkaa noqoto dee wixii luuqluuq oo dhan imaamka waa ninkii la rabay inuu soo afjaro o waxaa socon maayo khalad wey imaam lagu shaqaysta lama rabo marka oo rumuudka gadaal intii laga hayo marbareereba marna gidaarka ha ujeediyaan marna gidaarka ha ujeediyaan meesha loogama baahna imaam diinta ku toosan dadkana ku toosiyoo saxa wixii qaladana jac yidhahdaa la rabaa marka bisababin sharciyin waa inay tahay waxani wax sharciga waafaqsan oy dadku kaga saxan yihiin isna ku qaldan yahay waa inu yahay labadaas baa imaamku meesha lagaga saari labadaas haddii la helo isaga inuusa sii dhareejiyo lama ogola nabiguna alayه الsala slaam wuxuu yihi alaaثat laa yaqbal اllahu minhm salaata saddex ilaahay salaad kama aqbalo man taqadama qawma wahum lahu kaarihuun ninkii dad ku hormara qasab iyaguna inaynan rabin dadku kuma rabaan xoog baad ku haysataa halkan aad sooray ku wadataa ama bastoolada halkan kugu jirta saw baa ti warya oo sidii sayd cabdina samaysay san garanayaa idinku jira sayd cabdi waa ninkii meesha intuu ka istaagay masaajidka yidhi anuu reer hebela qorigiisi intuu la baxay wallahi baan maanta cid aanan ahayn inay tukayay ninkan caadi ma yar ahayn bahal firin ba seeriyo lagu dhuftana waa wataa haye hebeleyna tuki laba dhurku tukiye duhurkeeda taxiyaadsaday ee istaagaybu intuu soo jeedsado biib kaga siiya wuxuu yihi hashakiina labaa tukanay labana way noo dhimanta waxoogaygu yar xanuunsanaa labaan tukanay labana way dhiman tahay hashakiina wy marka sheekadu hadday noqoto ama dawlad baa soo magacowdoo dad kama hadli karaan dawladuhuna badanaa qof aan la rabin bay soo diraan dadkuna waxay ku nacaan dawlad faajirada oo daalimada ummadda dhibtay buu dhuqdhuqdooyahay oo markuu masaajkaa ka istaagana u ammaanaa waa sabab sharciga ninka waxaa lagu nacayo war waxaan jiniya dawladda makarafoonka u ah haddii lagugu noco meesha isaga tagniyo haddii kale ilahay salaad kaa aqbali maayo sababaha keenee sharciga ay ka mid tahay ummaddu way nacday maalin kasta wuxuu ammaanaa oo buunbuuniyaa niman faajiriina oo faasiqiina oo aalimiina ummaddii rogay buu ambiye iyo muudhmuud ka soo saaraa iyagu meesha u joogaa haddii wax laga sheegana orod intuu istaataabto buu xafiiska tagaa idaa saasaa lalahaa hebel baa saa yidhi nimankaasaa igu kacsan dawladdaa la diidan yahay waan soo maray soo maa hadda halkan inaguma haysato taas laakiin soomaaliya waa inagu soo qabsatay meelo badan oo kale dunida muslimka way ka jirtaa halkaas caawa ku dhihin wallah subxanak allah bxamdik ashhadu an laa ilah illa anta astaغfiruka waatubu ilayk